لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحديث التاسع والتاسع عشر عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية غير ترمذي احفظ الله تجده tacaraf ila allahi fi rakhaa'i carafka fi shida waclam anamaa akhdaaka lam yakun liyusiibak wamaa asaabaka lam yakun liyukhdi'ak waclam ana annasra maca asabr wa ana alfaraja maca alkarb wa ana maca alcusri yusra alxadiidu alcishruun can abi mascuudin cuqbata bni camrin alansaariyi albadriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت الحديث العادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم الحديث الثاني والعشرون can abi cabdillaahi jaabir bni cabdillaahi alansaariyi radia allahu canhuma ana rajula sa'ala rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama faqaal ara'ayta idaa sallaytu lmaktuubaat wasumtu ramadaan waaxlaltu alxalaal waxaramtu alxaraam walam azid calaa dalika shay-a adkhulu ljanna qaala nacam cashirkan cashirkii toddobaad wey cashiradii axaadiisteena socotuu kamid yahay ku saabsanayd alarbacuun lilimaami annawawiyi raximahullah xadiidka sideed iyo tobnaad cashirkii xalayna u dambeeyey laba nin oo yaab la warisay nin waa abidar ilgifaari lkifaari radia allahu tacaala canhu yamani wey min asaabiqiina ila alislaami wey wicaa-un muli cilman yuu ahaa waa iska laqmaday deg deg buu u dhintay rasuulka oo maka jooga calayhi salaatu wasalaam buu u yimid iyo waxaa isla baaba-ay qureesh markii dambaa rasuulku la dardaarmo xadiidkaana u sheegay wuxuuna kula dardaarmay inuu iska laabto dalkiisii ku noqdo yaman dadkana u waraysto dhegta kor u hayo islaamka inuu baahay markuu maqlaana u yimaado sidii buu yeelay ninka labaad macaadi ibnu jabal waa ansaari reer madiinow ninka asxaabta u yaqaana ama ummadda nabiga oo dhan xalaashii xaraamtuu ahaa cali macruufu ahaa nabiga ninkuu yaman u diray oo markaa masiixi degnaa ee uu la dardaarmo yihi inaka taati qawman ahla kitaab fa awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah isaguu ahaa labadan inay qiimiga badan baa xadiidka warisay mawduucu xadiidkay kusaabsan yahayna waa khuluq khuluqa xasankuu ku wanaag ku saabsan yahay iyo taqwallahi ilaah laga baqo iyo markii xumaani kaa timaadaad sama ka dabageyso markaad gaftid istikfaar baad ka dabageynaysa qofkii aada wax ka hadlaysid wixiisii baad siinaysa haddaad meel uga dhacayd waa ku sabeen xiraysaa kolkaa xumo inaan la weheshan oo markii xumuhu kaa yimaada aada samaantii iyo xalligii doonto wey arrintaa yaab kale uu ku saabsan yahay kolkaa xusnulkhuluqu wax yaab la wey tii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu ammaanay wey ilaah uu ku yihi wainaka la calaa khuluqin cadiim dunida wuxuu ku qabsaday ummaddu ku daba kacday nabinimada ka soke fa bima raxmatin min allahi linta lahum kolka akhlaaqda la sheegaya waa runta waa deeqda waa ballan oofinta waa dabeecad macaanka martisoorka daris dhawridda waa taa dabeecadda la sheegayo ummadda miisaanka lagu gartaa ummad dhaqaninaytahay iyado ummadood akhlaaq macaan ka weyday waa u dhamaatay shaacir xakiim axmed sawdi wuxuu yihi wainama alumamu lakhlaaqu maa baqiya ummad haddaad maqashid dabeecad iyo akhlaaq wey intay dabeecaddii joogto umadnimaa joogta fa in humuu dahabat akhlaaquhum dahabuu ummad been xalaalaysatay oo isnacday oo xumoo dhan banaysatay wanaagoo dhanna ka dheeraatay ha socdeen oo dunida ha noolaadeen laakiin waxoodu nolol ma wa inama alumamu umadyaalku alakhlaaqu dabeecad wanaagsan wey ma baqiyad intay dabeecad wanaagsan ummadda baaqi ku tahay ayay ummadnimadiina baaqi tahay fa in humuu dahabat akhlaaquhum ummad hadday dabeecadda macan ka dhamaato dahabu iyagiina tage waa baabiina akhlaaqdii markaa in lagu ilmi qawey alxadiidu thamin cashar can abi darin xaggii baa laga wariyey magaciisi waa ka jundub ibni junaadataha wa abi cabdiraxmaan xaggii baa laga wariyey magaciisi waa kan macaad ibni jabalaha radia allahu tacaala canhuma rabbi labadoodaba raalli ha ka noqday iyagu labaduba can rasuulillahi alla rasuulkii xaggii bay ka wariyeen sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi rasuulka korkiisa wa aalihi intii rasuulka rumaysay iyo nabadgelya allaha ku badiyo wasalama nabadgelye allaha ku badiya qaal rasuulka markuu la dardaarmayey labadaa nin wuxuu ku yidhi ittaqi illah ilaaha ku abuurtay ka baq kufri iyo macaasi iska ilaali iimaan iyo wanaag yaan lagaa waayo xaytu maa meel alla meesha aada kunta aatidba taqwadaasa adduun iyo aakhira kugu anfacaysa wixii masaakil ee kaa hor yimaadee dhibaato adduuna taqwadaasaa sababteeda alla kaaga saaraya uma yataqi illaha yajcal lahu makraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib dembiga hadduu kaa bato taqwadaa kaa khafiifinaysa waman yataqi llaha yukafir canhu sayiaatihi wayucim lahu ajra arrimuhu hadday kugu cuslaadaan mashaakilkaad xallin weydo taqwadaa sababteed alla kuugu fudaydinaya waman yataqi llaha yajcal lahu min amrihi yusraa ilaah qofka ka baqaa taladiisoo dhan fudayd bay ku dhamaanaysa ilaah baaba kugu jeclaanaya in allaha yuxibu lmuttaqiin muttaqi markaad noqoto allah ku maamulaayo wallahu waliyu lmuttaqiin baryada marka in laga aqbala aad doonayso inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin ciribtan haddaad doonayso tilka daaru laakhiratu najcaluha liladina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin kolka wixii taqwaa cilmi haddaad doonayso waataquu llaha wayucallimukum allah ilaah baa wax idin barayee ka cabsada waxalla wixii dan iyo masaalib ahaayee loo baahnaa ama adduunka lagu doonayo ama aakhire lagu doonayay taqway gadaal ka mareen horta taqwo ku imo markaasa adduun iyo aakhireba hagaagaya dardaarankii rasuulka la weydiiyey ee la yihi kaanaha mawcidatu muwadicin fa awsiinaa uusiikum bitaqwa allah wasamci waaaca taqwallaahi hadii la waayo aakhire waa la waayey taqwallaahi gacanta hadii lagu dhigo aakhire gacanta lagu adduunka labadaba itaqi llaha xaydama kunta meeshaad ahaataba alla uga baq waatbici sayi-a xumaantii kaa timid alxasanata wanaag raaci tamxuhaa xasanadaa wanaagga tirtiraysa waa dambaabtay istikfaar la imo allaad ka fogaatay tawba la imo qof baad wax ka qaaday wixiisii ku celi ka cafi dalab il baad ka riday waatan ishaydii ridadhe kolka waa in xasano sayi-adii laga dabageeyo rasuulku wuxuu noo sheegay inay baabi'inayso qur-aankana saasuu sheegay ina alxasanaati wanaagyaalka yudhibna asayi-aat waa baabiinaya kolka wixii shakaa'ir ee dembi la galay weysadaaba ku filan kol alla kolkaad dambaabtid dembigaa uu sakiir yahay kabiir uusan ahayn wayse qaadkii acmaasha saalixda lagu dhaafay laakiin dembiga hadduu kabiira yahay dadaal weyn iyo tawba nasuux u baahan yahay wakhaaliq innaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin dabeeco xasanin wanaagsan rawaahu waxaa wariyey atirmidiyu baa wariyey wa qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadiidun xasanu wey wa fii bacdi nusuk nuskayaalka xadiidkani ku yaala qaarkood waxaa ku yaala xasannimo inuu imaamu tirmidi dhaafiyey uu yihi xasanun saxiix labadiiba waa yahay alxadiidu taasica cashar xadiidka sagaal iyo tobnaad can abin cabaas baa laga wariyey cabaas aabihii cabdillahi bni cabaas ninkaan hore u inoo soo maray cabdullaahi ibnu cabaas nin qaali ah wey ibnu camir rasuul subanaha iyo isaga ilmaadeer laxama xamal labadooda abaa walaalaa wa turjumaani lqur'aan qur-aanka ninkii ka afcelin jireen macnihiisa la weydiin jiray ee cumar ka yaabay wey wuxuu yihi kaanamaa yanduru lgayb min satrin raqiiq inuu looxul maxfuudka daalacan ayaad moodaa wax alla wixii la weydiiyaa nas buu ku jawaabayo marka yahuudiya waxaa soo xujeeyaan xujay keeneen waxay yidhaahdeen waxaad tidhahdeen jannadii afar webi baa marta mid caan ah mid biyo ah mid malaba mid khamro ah jannadiina kor bay jirtaa may soo daataan cumar su-aasha waa la cuslaatay cabdullahi bin cabaas buu u yimid niman baa waxaana weydiiyey wuxuu yihi ya amiira almu'miniin intay aakhire doonayaan adduunkayba taas taal xoolahaba candhadooda caanaa ku jira afar naas baa ku taalla hoos bay u jeedaan may daataan caanahan candhaa ku caanaa ka buuxa candhadan afkeediina hoos ujeedaa may daataan ilmaha caloosha ku jira meeshay ka galeen ay kiin hoos ujeedaa may soo daataan qudratullahi o dhan bay iloobeen inuu ilaah wax walba awooday iloobeen see cumar jawaabtii markuu u sheegay wuxuu yii waxay yidhaahdeen warkaan war sahlan maaha caws nabinimo xiriir lale aada jawaabta ka keentay caadi looma garan karo kolka cabdullahi ibn cabaas nimuu nabiga waxbaray una duceeyey buu ahaa xikmada waa ugu duceeyey fidhi fidiinna waa ugu duceeyey allaahuma faqihu fidiin wacalimhu taawiil rasuulkaas sidaa yihi calayhi salaatu wasalaam dhan kale qaraabay ka ahaayeen cabdullaahi ibnu cabbaas hooyadii walaasheed oo habaryartii ah yaa maymuuno oo rasuulku qabay aabihii cabbaas baa soo diri jiray rasuulka waa ka lami jiray habeenku maymuune ku aadan yuhu dhihi jiray hooyada baa nabiga caawa la joogaa orod kolkaa marka waa macrab walaadii iyo rasuulka labadaba qaraabo u yahay kolka in rasuulka xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisa wixii diina uu soo ururiyo markuu nabiga wiilkan rakihiisii la yaabay adeer cabaas dadaalkiisiina la yaabay yuu waxbarin iyo duca isugu daray isagoon qaangaarin baa nabigu dhinto afar iyo toban jira sayd cumarna markuu ururiyo wixii diinta yaqiinay buu ku daray isagoon qaangaarin asxaabta qaarkeed buu xanaaqa wiil yar maxaana loogu daray sayd cumar baa yihi wiilkaan caadi maaha inahu min xaysu calimtum waa taqaanaan bawsuu ka dhashay meeshii waxyiga ku dargi jiray ayuu ka dhashay tii laguma qancin maalinkii dambena sayd cumar waa xujeeyey odayaashii wuu qanciyey idaa jaaa nasrullahi walfatxu wara-ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaajan fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kana tawaaban waxay tilmaamaysaa lii sheeg odayaashii buu ku leeyahay kolka cabdiraxmaan ibnu coof iyo raggii waaweynaabaa jooga markaasaa la yidhi wuxuu ilaah nafaraya dunida markuu noo furo inaan istikfaar iyo tasbiix iyo taxmiid la nimaadno wax kale ma ii sheegaysaan cumar baa yidhi may aayad suuradda waa saas macnaheeda haakada taqulu ya bna cabaas cabdullaahi ooyada ma ku raacsan tahay laa wallah buu yii kuma raacsan oo maxay suuraddu sheegaysaa ajalu rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam suuraddan geeridii rasuulkay sheegaysa arrimahan ka muuqanayaana waa calaamo waxaana rabbi rasuulkiisa ku yidhi idaa jaa-a nasrullah gargaar eeba markuu iska soo dego oo gaaladii qof qof usoo islaami jirtay wa ra'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini la afwaaja fatxigii makana aad heshid beledkaad ku dhalatee lagaa buriyey gacantaada dib markuu ugu soo noqdo gaaladana laga guulaysto goobtii la isugu yimaadba muslimka ku adkaado idaa jaa nasrullaahi gargaarka eeba markuu yimaad walfatxu maka iyo daalkao dhanna laguu furo aljaziira alcarabiya gacanta ku dhigtid oo wa ra-ayta annaasa yadkhuluuna fii illah aada aragtid dadkii diinta inay reereer usoo galayaan mid midba awal loo soo geli jiray qad adayta waajibaka hawsaadii waad gudatay aakhara markaas ku diyaaroo lagaa rabaa kolkaa fasabbix bixamdi rabbika jiscin iyo sahay qaado tasbiixda badi wastakfiru dambi dhaaf ilaah weydii inahu kaana tawaab suuraddaa markay timid wixii ka dambeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam kana yaqulu fi rukuucihi wa sujuudihi subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma akfir lii subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma akfir lii bu ohan jiri umuna caaisha weydiiya rasuul allah erayadan waa cusub yihiin awalu ma aad badnaan jirin maxaa jira wuxuu yihi calaamadii waan arkay ilaah waa u gargaaray islaamkii iyo muslimiintii makana gacantayday gasho waa la ii furay diintiina reer reer baa loo soo galay arrimihii la ifaray kaana yata-awalu lqur'aan tafsiirkii fasadxi wa awaamir fasadix bixamdi rabbika wastakfirhu awaamirtii la faray tarjamadeedii subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma kfir lii saanu dhihi jiray cabdullaahi ibn cabaas baa yihi suuraddan macnahaasay tilmaamaysaa gadaasheed nabiga wuxuu noolaa kow iyo sideetan habeen markaasuu yihi cumar wallahi laa acrifu ilaa kamaa tacrif saa sheegtay si aan ma aqaan buu yihi kolka ninkii inaan laga maarin inuu saalis yahay ayuu tusinayey ilaa markii dambe nimankii afsaamada aha ay shicir dul saareen cabdullahi ibnu cabaas fakam min sagiirin laaxadathu cinaayatun min allahi faxtaajat ilayhi ilakaabiru wiil yar oo minixsi eeba ku dhacay oy odayaal u baahdeen badana marka ninku hadduu ahlu cilmiyo diinta yaqaanaa nin yarba maaha waataynaahu lxukma sabiyan aynu soo marnay ninkaasa xadiidka wariyey yaab kale an abi lcabaas baa laga wariyey cabdullahi bni cabaas radia allahu tacaala canhuma cabaas iyo cabdullahi raalli allaha ka noqdo qaala cabdullaahi wuxuu yihi kuntu waxana khalfa nabiy nabigaan gaadiid la fuulayo waa ufankashana horuu nabiga ka fuulay anigana gadaashaan ka fuulay hadduu gaadiidku xamili karo waa lagu fuuli karaya haddii kale maya rasuulka wuxuu yihi kuluuha saalixatan warkab waa saalix neefka marka la qalana inuu caafimaad qabo oo hilbihiisa iyo dhulkiisa iyo dhiiggiisa dhaqan yahay wax dhintay oo tacbaana in la cunaa ma aha kadalika marka la raranayo neef dhaqan inuu yahay wey wax murxay oo dhutinayo baabay lama cadaadiyo kuluuha saalixatan warkabuuha saalixatan caafimaad hadduu qabo oo xoog leeyahay laba waa lagu fuulaya waa kasuu banaha iyo cabdullahi ibnu cabaas in kasta oo cabdullaahi niyar u yahay kuntu waxaan ahaa khalfa nabiyi suubanaha gadaashiisa gaadid baan wada fula sala allahu naxariis allaha badiya caleyh suubanaha korkiisiiyo wa aalihi inta rumaysa raacday wasalama rasuulkii inta rumaysa raacday gidigood korkooda nabadgelyo iyo naxariis allaha ku badiye yawman maalin maalmaha kamida dadkaa rasuulka gaadiid la fuulay waa tirsan yihiin cabdullaahi baa kamida faqaal nabigii baa cabdullaahi la hadlay yaa gulaam buu yihi awaamiirta cabdullaahi ku dhacday arag isagoo nin yar meeshaas waxaad ka garanaysaa tarbiyada ilmaha waa yar yahay inagana kuwa labaatan jira oo bakti cun ayaan leenahay waa ilme naga dhaaf ninkaan nabiga uula hadlayo waa niman qaan gaarin oo yarow fa qaala rasuulka yaa ghulaam yarow magaca lagula hadlay arag gulaam maxaad ku tafiinay wataynu suuratu maryam soo maray kolkii maryama la yidhi lihaba laki gulaaman zakiyan anaa yakunu lii gulaam wax dhashay wey ruuxa dhashay wey kolka waa nin yar tacaliimta ninka ujeedinayo subana wuxuu ku yidhi yaa ghulaam yarow inii aniga nabiga ucallimuka tawaaduca nabiga waa laga faaidaysanay waxaan maanta madax isku sheegay ama melig ha lagu sheego ama ra-iis ha lagu sheegay inay caruurta taagta miya ogolyihin ama ay gaarida la fuulaan ama ay cunto la cunaan ma ogola dadkii waaweynaadayanba ogolay halkaasay keligood fadhiyaan waardiyaa laga haya cidi uma karto markaasaa rasuulka caruur gaadidii la fuulaya cuntana la cunaya akhlaaqdii islaamka aw yaa khulaam yarow ini aniga nabiga ucalimuka waxaan ku baraya kalimaatin erayo qabso kalimaadka maxaa kamida ixfad illah ilaah ilaali si ilaah loo ilaaliya waa laga baqaa awaamirtaa lagu socdaa lama gafo waa la xusaa lama iloobo waa la adeeca lama caasiyo waa lagu mahdiyaa laguma jishaaro ilaali ilaahay markaad ilaah adiga ilaaliso maxaad helaysaa yaxfadka adna waa ku ilaalinaya wax alla wixii dhibaataad ka baqdoo dhan waa rabbi kaa dhawraya kolka haddaad doonaysa rabbi inuu ku ilaaliyo adigana ilaali kelimada labaad ixfidillah ilaah ilaali oo ka baqoo ku xirnow tujaah tajidhu ilaah baad ka heli tujaah ka hortaas waa maxay macnaha waxa weeye mustaqbalkaaga iyo danahaaga oo dhan allah kula qabanayo laakiin markay dhibaato kugu timaad oo rakaab suur galo ood waxallin weydo isha dhiig ka yimaad daalka daadkuu jidbaha kuu yimaad ilaahay ow lama rabo adoo dhaqanba ku xidhno ilaahay weliga isna markaasuu weligii ku ilaalinayo laakiin markaad yaabto inaad ku weyraxdid oo tiri ilaahayow markaad ladan tahayna aad meelaha gaaish maxamuudiyeysido laafiyootid maya ixfadillah ilaah ilaali tajidhu ilaah waxaad ka heli tujaaha ka hortaada wax alla waxaad doonayso yuu kula qabanayaa kuu saalayaa tawxiid yaabla yaablowey sidaasaan marya haddaad ka maarmi weydid oo ay noqoto dantan waa kaa baaday waa kaa tatar dheer tahay ma xallin kartid inaad wax un barida hadday noqoto fas'al illah ilaah bari maxaad u baryaysaa soo sayidkaagii kulahaa ma aha sooqani hodana wax walba haysa ma aha sooibari waa ka aqbalayaa kuma dhihin kolka intaad makhluuq iyo waxaan wax ku alinay iyaba dayacan aad daba ordi lahayd was'alu llaha min fadli ilaah qur-aankiisii was'alu llaha min fadli ana alfadla biyadi illah gacanta allah fadli dhammaantii ku jira ee isagii weydi kolka waydaa sa'alta haddaad tuugta maysid fas'al illah ilaah tug waida stacanta gargaar iyo kaalma jarin haddaad rabtid fastacin billah iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin waxaad kaalmo ka jarinayso ilaaha noqdo isaga awood buuxda leh qariibna oo ku dhow xaqna kugu le xaqna aad ku leedahay sayidkaagiina meelo kale ha ku shaqajaamin waida istacanta haddaad kaalma dalbaysid fastacin billah rabbika ka kaalma dalab dacfiga makhluuqda sida lagula dhansiyaara waclam waxaad ogaataa ana alummata uunka dhammaanti law ummadii hadday kulanta say u dhan tahay kuna kulmaan calaa an yanfacuuka inay wax ku taraan korkeed ku kulmaan bishay-inna kugu anfacaan shaygaasoo an alla kuu qadarin lam yanfacuuka ummaduhu ku anfici kari maayaan ilaa bishayin waxbay kugu anfacaan qad katabahu shayga uu qoray allahu eebe lak adiga uu kuu qoray markaas sabab bay noqon karaan wixii eebba kuu qoray yay ku gaarsiin karaan waxaan eebba kuu qorin haba ka yaabin waclam ogow ana alummata ummadda law ijtamacad hadday kulanto calaa an yanfacuuka inay wax ku taraan korkeed hadday uunkao dhan ku kulmaan bishayin waxuun kugu anfacaan lam yanfacuuka umaduhu kuma anfacaan ilaa bishayin bay kugu anfacaan bad katabahu shayga uu dhigay allahu eebe laka adiga uu ku dhigay wain ijtamacuu ummaduhu dhammaanta hadday kulmaan jin iyo ins iyo malaa'ig iyo bashar calaa an yaduruuka inay ku dhibaan hadday ku kulmaan bishayin waxuun kugu dhibaan lam yaduruuka ummada dhammaantood ku dhibi kari maayaan ilaa bishayin waxbay kugu dhibayaan bad katabahu llahu ilaah sheega uu qoray calayka korkaaga ruficat alaqlaam qalinyaal angege wajafat suxuf oo cabdullaahi ibnu cabaasow warkaan aan kuu sheegaa war ka dab imaana male waxadda la qoraana male waxaan horaa loo qoray waana dhamaatay warkaan warkama dambaynayo ruficat alaqlaam qalinyaal la kor yeelo waxadda socona oo la qoraa male wajafat suxufu warqadana angege warkiina saasuu ku dhan yahay waa taa runtii ku socow rawaahu xadiidka waxaa wariyey atirmidiy waqaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadiidun xasanun saxiixu wey wa fii riwaayati kayr mid tirmidiy imaamu tirmidi ma ahane ragga kale riwaayadood gudaheed waxaa ku sugnaa ixfadillah ilaahay ilaali tajidu amaamaka meeshii tujaahaka ayaa amaamaka lagu bedelay labada lafdi baa kala duwan macnuhu wa isku mid tujaahaka iyo amaamaka hortaada ulajeedadana waa danaha kaa horeeya ee damacsan tahay eed ku himiloonayso u hanqaltaagayso rabbi baa kuu fudaydinaya tacaraf aqoonso ilallahi ilah fi rakhaai ladnaanta ku aqoonso ladnaanta waa maxay fii xaalati shabaab wa fi xaalati sixa wa fi xaalati alghina ladnaanta markaad hobanka tahay maalqabeenka tahay sixdaada lixaad qabto aada dhallin yar tahay shaqada iyo beesada haysato ilaah min yaqaan noqo markaa markaad ladan tahay fi rakhaa waa marka xaaladaas aad ku jirto dhalinyaro aad tahay caafimaad aad qabtid aada xoolo haysatid markaad cayrowdo waayeel noqotid caafimaad weydid marka ilaaha ku dhaqaaleeye markaad adiga dhaqan tahay baro tacaraf aqoonso ilallahi ilah firaha ladnaanta gudaheeda dhalinyaronimada ma aha markaad dhalinyar tahay maqruur intaad noqotid inaad tidhaahid markaan weynaadaan tukan doona hadda dhalinyaraan ahay ma iska wareegeysanaya intay caruurtii dhamaatay waa yeelkoo jooga intee laguu soo jira dhalinyaranimo marbay wax ku filanta waa intaadan qaan gaarinayn xun iyo lagaa qoraynin laakiin markaad tan iyo toban gaartood qaan gaarto oo xun iyo sanba la qorayo waxaa samaysay maxaad boqol jir uga duwanta laga yaaba isaga inuu kaa fiican yahay rasuulkaa yihi calayhi salaatu wasalaam khayru nnaas man taala cumruhu wa xasuna camaluhu qofka cimrigiisa dheeraada camalkooda subanaada kaa fiican waayeelkaa loo dabcaya ilaah waa ka xishoodaa waayeelka cirada leh kolkaa dhalinyaronimadu edab la-aanta ku xalaalayn mayso bal waxaa la rabaa markaad dhalinyar tahay inaad taqwad iyo daacada qabsatid aad toddobadii ku darantid sabcatun yudiluhum allahu fii dillihi yawma laa dilla ilaa diluhu imaamun caadil wa shaabun nashaa fii cibaadati rabbi toddobada aan qiyaamo mashaakilka iyo hawsha jirta ka qayb gelayn ee hooska alle hargelaysa ayuu ku jiraa ilmaha yaraanta daacada ku qabsada kolka tacaraf aqoonso ilallahi ilah fi rakhaai barwaaqada yacrifka allah kugu aqoonsado fi shida xanuunka iyo waayeelnimada iyo cayrnimada hortay kaa cun tahay baa alla ku aqoonsanaya waclam waxaad ogaataa anamaa waxa akhtaaka ku gafa lam yakun muusan ahaadeen liyusiibaka mid lagu soo aadin lahaa oo waxaan alla ku qori laguma soo aadin karo kolkaa niyaxum iyo caqiida xumo intay ku gasho in wixii ku dhaafana aad tidhaahdo xagg iyo xaggaan ka laabtay eed iyo guri baan maray <clears throat> saasaa wixii aan kaga badbaaday ama wax ilaahba uusan kuu qadarin inaad tiraa xaggaan u joogsadayna madaxu iga dhici lahaa anaa saas been baad sheegay wa alla kuugu talagelay si kastaba yeelo madaxun buu kaaga dhici lahaa hadduu kugu dhici waayey laguguma talagelin uunkao dhan kuma soo aadin karo waxaan alla ku soo aadinin wax alla kusoo aadiyeyna cid ma xijaabi karto kolka been ha sheegin iyo lowlow liana low taftaxu camala shaytaan waclam waxaad ogaataa caqiido wey anamaa waxa akhdaaka ku gafa xunyasan wuxuu yahay dhaqaal iyo bees iyo shaqi iyo waxbaa ku dhaafay laguma qadarin lam yakun ma ahaadeen kaas ku gafay liyusiibaka mid lagu aadiyo oo lagula helo wamaa asaabaka waxa ku yimid xunyasan lam yakun wuusan ahaadeen liyukhtiaka isku gabsiin kartay oo ku gaar marin kartay ma jirto waclam waxaa kalood ogaataa ana nasra guul iyo gargaar maca sabri dulqaadkay ku xidhanta wasbiruu in allaha maca saabiriin oo markaad sabartid baad guusha gaaraysaa adoon sabrin xaggee guul ku arkaysaa inamaa yuwafa asaabiruun ajrahum bigayri xisaab inaad sabarta wey kolkaasaa khayrka kuu imaanaya waclam ogow ana nasra gargaarka maca asabri dulqaadka micii buu ahaaday oo aad ku dulqaadata dhibaatooyinka ood ku dulqaadata daacada oo aad ka dulqaadata makaarihda iyo macaasida wa ana alfaraja farajkana oo lagaa fayda dhibaatada maca alkarbi shidada maceedii buu ahaaday adoon shido iman faraj xaggee ka imanaya wa ana maca alcusri culaysha hadaad la kulantid oo adduunyadu kula cuslaato caafimaadku kula cuslaato wax walba kugu adkaadaan yusran fudayd baa la jira ee hamoodin dunida cusri inay ku dhamaanayso cusrina ma daaimaayo yusrina ma daaimaayo qur-aanku waa ku celceliyey ina maca alcusri yusran fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran kolkaa labadiiba waad maraysaa xaalada cusriga iyo dhibaatada wax la-aanta iyo baahida cudurka iyo abaarta aad ku jirtid sabar xaalada ladnaanta aad ku jirtid shukri cajaban liamri lmu'min ina amrahu kulahu khayr in asaabathu sara shakara fakana khayra lah wain asaabathu dara shakara fakana khayra lah walaa yakunu dalika ila lilmu'min kolkaa labadaba waa ku marayaan wa ana maca alcusri culayskii waxaa la jira yusran shaacir xakiima ida shtadad bika lbalwa balaaye hadday ku goobato xagga ka timaad xagga ka timaaday ku baquujiso ida shtadad bika lbalwa fafakir fi alam nasra fa cusrun bayna yusrayni idaa fakartahu tafrax kolaysa laba fuday awalna waad ladnay dibna waad u ladnaan doontaa daqiiqaday balaayada boobka kugu maroojisay nin iska dhiga dulqaad acbad alxadiidu alcishruun xadiidkii labaatamaad can abi mascuud mascuud aabiye xaggii baa laga wariyey cuqbata bni alxaaris cuqbata bni camar alansaariyi albadriy ninkan waa nin reer ansaar oo reer madiina cuqba bini camar baa la yihaa magaaladuu joogayna waa bedel sabi raalli ha ka noqdo xadiidka mawduucuu kusaabiya buley xishoodka w marka xishoodka lama nasakin nebi aadam baa ugu horeeyey ilaa maxamedkii ugu dambeeyey wax alla wixii nebi ilaah diray erayay dadka u sheegaan waxaa ugu horeeyey imaani kamid walxayaau shucbatu min alimaan baa rasuulku yihi imaanka farqiyo badan buu leeyay bidcun wa situuna shucba dhowr lixdan aw bidcun wa sabcuuna shucba fa aclaaha qaybta iimaanka u saraysa qawlu laa ilaha ila allah waadnaaha imaadat ladaa can ariiq walxayaau shucbatu min aliimaan kolka markii qofka khuluqdaas fiican ee xiyaadka ay ku jirto maa markuu beenta iyo waxaan banaanayn iska moosaaye ka leexanayo kolka kelimadaasu xadiidka ku saabsan yahay wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam arkay mid miskiin oo gobow mumin eeba way eryanayaan qola la dhalatay nacas yahow meesha fadhiya korkiisa lagu soconayo waxba aan iska dhicinaynin qof walba u hoganaya waa dhegaysay rasuulka canaanta dacuuhu fa ina alxayaa min aliimaan ma waxaad kula dagaalamaysaan xishoodkii xishooday oo ilaahay addoomahaba ka gaabsaday wardaaya waa mu'mine waxaa lama ark kolka carab dheer inuu laalaadiyo qofku la arkaba sankiya sharaaca goostay rabaan markaasuu yidhi dacuuhu ka taga fa ina alxayaaa min aliimaan kolka mawduuc yaabluu ku saabsan yahay an abi mascuud cuqbata bni camrin alansaariyi albadriyi radia allahu canhu ilaa raalli ha ka noqdo qaala wuxuu yihi cuqba qaala rasuulullah ala rasuulkii wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wa aalihi inta rasuulka rumeyle raacday korkoodana allaha nabadgeliyo ku badiyo wasalama allaha nabadgeliyo oo naxariis iyo nabadgelyaba rasuulkii inta rumaysa raacday korkooda allaha ku badiya ina mima shay waxaa a adraka annaasu dad idaylkii haleelee lagu yiri min kalaami nubuwa nabinimada hadalkeeda nabinimadii aluulaa tayda keliyata maaha nabiyaalkii iga horreeyey aadam iyo idriis iyo nuux iyo shiis iyo intii ka dambaysay hadalkii laga haleelay ugu horreeyay waxaa kamid ah cibaaradan idaa lam tastaxyi haddaadan sarfiiganayn fasnac maa shita khayr malihid ee waxaa doonta samay kolka kalimatu fasnac maa shita amar ibaaxa ma aha in wax walba ay ku banaan yihiin maaha waxay lamid tahay faman shaaa falyu'min waman shaa falyakfur tahdiid baa la yihi waa amru tahdiid khayr malihid xishad haddii lagaa waaye waxaad doonta waa samaynaysaa ama waaba khaban oo waxa weeye mar haddaan xishoodi kugu jirin waxba ka laaban maysi wax walba waad ku hadli wax walbana waa samaynaysa waxay lamid tahay rasuulka oo ka dagaalamaya khamrada beecinteeda man baaca alkhamra khamre qofka gadaaya falyashqit ilkhanaasiir doofaarkana intuu gawraco hilbiisa hagogooyo ha colabiyo waxba kagama ayduna laba muxaramaad aayad ay ku xusan yihiin oo labadiiba lagu sheegay kolka markaad khamre beecinaysid kana kama duula doofaarka intaad belaysa madaarka ka saartid gabale iyo colabi isaga kolka taas amarkaasoo kale waa amru taadiid amrun ibaaxa ma aha ina mima kii waxaa kamida adraka naasu dad haleelay min kalaami nubuwa nabinimada hadalkeeda xaggeeda uu ka haleelay nubuwadii al-uulaa horeysay waxaa kamid ahay idaa lam tastaxyi haddaadan sariiganayn falaa khayra fiika wanaag aad leedahay lama arko ahlu naar baa tahay muslimna matid xishood ba hadii lagaa waayay fasnac samee dabadeed maa shita waxaad doontid rawaahu lbukhaariy imaamu bukhaari wey alxadiidu alxadi walcishruun xadiidka kow iyo labaatanaad sufyaan ibni cabdillaahi baa laga wariyey mawduucuu ku saabsan yahay sufyaan baa rasuulka u yimi su-aal weyn oo muhima ayuu weydiiyey rabi raalli ha ka noqdo sufyaan ibni cabdillaahi waxaad moodaa innaga inaynu dirsanay wuxuu yihi yaa rasuulallah islaamnimadu aad bay u ballaaranta oo u baasan tahay waxaan rabaa inaad jawaab gaaban oon qabsado adduun iyo aakhirada ay anfacda cid kalena aanan weydiinin inaad i sheegtid waxaa isku beegmay inagu inooma sahlanaateen inaynu laba jumla keliyata laba eray inaynu akhriyo adduunba ku koobno aqoonteed iyo fahmadeed midna ma malihin kolka laakin rasuulka calayhi salaatu wasalaam uutiya jawaamicu lkalim waxaa rabbi ku galladaysay erayo lafdigoodu kooban yahay macnahoodu aada u badan yahay su-aal yaabluu ninkaan weydiiyey islaamnimada wax yar oo kooban oon ku dhego adduuniga aakhire igu anfacaan kaa doonayo wuxuu rasuulka ku yidhi qul aamantu billah suma astaqim laba jumlo labadan jumlo kolka aamantu billahi waa jumlo suma astaqimna waa jumlo labaad labadaas markii lala yimaado maxaa maqan waxba sababtu waxa wey aamantu billahi waa islaamka soo gelidiisii iyo shahaadadii uma astaqibna waa shaycada ku socodkeedii alawaamiru wanawaahi waxba ma dhina misdaaqeedii qur-aankaad ka helaysaa ina aladina qaaluu rabbuna allah wa aamantu billah uma istaqaamuu waa fastaqim billah uma istaqim ina aladina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ulaa'ika asxaabu ljanati khaalidiina fiiha jazaan bima kanuu yacmaluun suurat lacqaaf wey wa fii suurati fusilat ina aladina qaaluu rabuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim lmalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljanati alati kuntum tuucaduun ila akhiri laayaat kolkaa jawaab gaaban macnaheeda aan laga lagu karin nin wuxuu wax weydiiyey jawaabtaas oo kale ku filan kolka waa jawaamiculkalim arrimihii nabiga aad ku taqaanay macaani lislaam wax ka maqan oo dhan lama arko isagoo ninka markaa su-aasha lahaa oo muslim ahaa haddana aamantu billah rasuulka wuxuu tilmaamay tajdiidu liimaan inaad iimaankaaga cusboonaysid ood awiya maalin adigoo muslima laa ilaha ila allahu wadid maxaa jira rasuulka wuxuu yidhi afdalu maa quntuhu ana wanabiyuna min qabli laa ilaha ila allah iyo wixii nabi naga horreeyey ee ka soo baxoon ku hadalo kan ugu fadli badan laa ilaha ila allahu kolka horta tajid limaan yuu u sheegay qul aamantu billah markaas ilaahidna shareecada korkeeda ku toosnow war yaroo gaaban waa lagu siiy can abi camrin amar aabiyi xaggii waxaa laga wariyey waqiila abi camra abi camra aabiyi xaggii waxaa laga wariyey magiciisii baa kana sufyaan ibni cabdillaahi radia allahu canhu ilaa xaggiisa raalli ha ka noqdee qaal sufyaan wuxuu yihi qultu aniga sufyaana iri yaa rasuul allah ilaah axadkii uu soo dirayo qul waxaad ii tidhaahdaa lii aniga sufyaana fi lislaami fii umuuri lislaam islaamnimada umuurteeda waxaad i tidhaahdaa qawlan eray wuu yaraynaya anan la as'alu weydiin canhu qowlka xaggiisa axadan qofna hayraka adiga kaasoo haray oo macnihiisa cad yahay oon tafsiir u baahnay ama haddii kale meelmara haala suubanuhu wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa sufyaan aamantu billah ilaah baan rumeeyey biasmaa'ihi wa sifaatihi wa rububiyatihi wa wacdihi wa waciidihi ilaah iyo wixii ka sugnaadoo dhan rumeeyey uma markaa tidhaahad ka gadaal istaqim cala shariica xaggana hadayin xaggana hadayin shariicada korkeeda ku socda nabiga markuu qur-aanka leeyahay tilmaamaayo wuxuu dhihi jiray huud iyo suuradaha lamida oo leh fastaqim kamaa umirta markii rabbi ku fare ku yidhaahdo sidii wax laguu faray u toosnow see kaaga suuragelaysa walwalkuu ka qabay amarkaa inuusan fulin walow uu fulay yaa nabigu abubakar radia allahu canhu yaa rasuulallahi qad shifta adoo waktigii cirada gaarin ay ciro ku boobtay mana ciro banayn ilaa madaxa iyo markii garka laysku tiriyo toddoba iyo toban xabuura saddex iyo lixdanna waa ku dhintay ega adan gaarin baa ku boobtay shayabat yahuud fastaqim kama amirtaw kolka kalimatul listiqaama shareecada korkeeda lagu socdo wey adan bidixna dayin midigna dayin wax sahlan maa sidaa daraaddeed aliimaanu billah walistiqaamatu cala shariica labadaana jannadii ama adduun oo dhan lagu koobay cirka roob laga waayey istiqaama la-aan baa u sababa wasadaqa allahu in yaquul waan law istaqaamuu cala ariiqa la asqaynaahum maan hadaba hadday dadku diinta ku toosnaadaan roob dhibicyo waaweyn baan siin lahay cuntadu inta haddeer la goyn layahay la gaari layahay way ka fududaan lahay hadday istiqaamo jirto walaw annahum aqaamuu tawraata walinjiil wama unzila ilayhim min rabbihim la akaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim cirka cuntiya roob baa ka iman lahaa dhulkana cuntaa ka iman lahay maxaa la waayay toosnaan diintii ilaah dejiyey lagu toosnaado ayaa la waayey waxaa dhibaato adduunka dhaceeya o dhan salka waxay ku haysaa istiqaama la-aan iyo inxiraaf wax badan baa naloo cafiyey weliba famaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kasiir wax badanna waa naloo cafiyey xoogaana dib baa loo dhigay laakiin qadarkan yar ee nalagu edbinayo yaa gal iyo goof iyo bad iyo bariba buuxiyey wasadaqa allahu id yaquul zahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabad aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu ulajeedada lacalahum yarjicuun wax ka noqdeen aqalooca marka istiqaamadaasaa la waayey qaala rasuulka wuxuu yihi qul sufyaan waxaad tirahdaa aamantu rumeeyey billah ilaah baan si dhaba u rumeeyey uma markaa tidaahayd ka gadaal istaqim shareecada korkeeda ku toosnow sawaahu xadiidka imaamu muslim baa wariyey alxadiidu thani walcishruun xadiiska labiiyo labaatanaad jaabir ibni cabdillaahi baa laga wariyay jaabir ibni cabdillaahi waa saxaabi jaliil waa nin reer madiino oo ansaari ah aabihii cabdillaahi ibni camr ibni xaraan baa la yihi dagaalkii uxud baa lagu dilay asxaabtaana dishay nafsooda uxud markii lagu dagaalamayey muslimiinta waa ilduufeen ibliis baa ka dhex qayliyey oday waa yeel u ahaa rasuulka marka hore yidhi ma iska joogtid xagee u jooga ayaa janaan rabaayo haddaana socod dheer iyo meelo kale la aaday magaalada wuxuu joogtaan oo madiine joog waayahay wa iska soo kacay sagaal gabdhood iyo jaabir baa dab lagu arkay cabdullaahi bni camr ibni xaraan baa la yihaha waa saxaabi jaliil kolka jilib culays buu ahaa asxaabtii unbaa intay labada dhal uga timid oy moodeen bay qarja jaabir baa soo kor joogsaday odagii oo waran iyo isaaf lagu boobaayo hada abi haada abi intuu leeyahay laakin bilaa jaabir waa yaaday sagaal gabdhoodii isaga oo kuraya meeshii jooga markaasaa rasuulku yihi jaabir maxaad yeelaysa kol haday asxaabi shaabay wayga cafi buu yihi rasuulka wuxuu yidhi toddobaatan nin baa uxud lagu dilo asxaaba intooda kale rabbi guud ahaan buu ula hadlay ama cabdullaahi bni xaraam gaar ahaan buu ilahay ula hadlay tamana calaya yaa cabdi ilaah baa ku yidhi bal waxaad doonta ii sheego cabdullaahi ibnu xaraam wuxuu ku yihi mataqaan yaa rabbi waxaan rabaa inaad inooleysoon dib ugu noqdo adduunyada oon jihaad galoon ku dhinto haddana inoole ay celi toban goor keliyaan kaa bariyey tobanka goorna aan jihaad ku dhinto markaasaa rabbi yihi taas waa dhamaatay wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaha anahum laa yarjicuun qof dhamaaday la elinmaha wax kale iweydii waxba ku weydiisan maayo mar haddaadan igu celin adduunyada aanun toban goor jihaad ku dhinto cabdullaahi ibni camri ibni xaraam markaasuu rabbi haddaan buu ula hadlay amaa jaabiri qisas badan buu leeyahay jaabir ibni cabdillaahi min almuksiriin buu kamid yahay isaga axaadiisay rasuulka ka wariyeen kumayaal dhaafeen buu jaabiri ku jiraa waa min almuksiriin intuu cimriyu haddana daahay wuxuu soo gaaray isagoo rasuulka la noola oo cali la noola oo xusein ibni cali la noola caliy ibni xusein oo yar baa u yimid xadiidka wuxuu wariyey xaj markaasuu yihi ninka ila hadlaya waa kuwa indhalaya waana waaye ninka ila hadlaya waa kuwa markaasuu yihi caliy ibn xuseen macaligii uu dhalay xuseen ibn caliy ibni abi aalib ha markaasuu saa usoo laaco waa qabtay jubad adag buu qabay caliy ibni xuseen nin dhaliya wax ragoonaya wey intuu galuusyadii iska furay oo feeraha gacanta ka geliyey oo gacanta ku rugrugay wuxuu rabaa inay ninkaa qiimiga badan iyo jirkiisa isgaaraan uu xadiidkiina u sheegay markaa jaabir ibni cabdillaahi raggii waaweyna ayuu ku jira marka jaabir baa xadiidka wariyey xadiidka wuxuu ku saabsan yahay su-aal reer baadiya oo nabiga u yimid oo arkaanta islaamka qaarkeed intuu u sheegay yidhi intaasoo iguma fila waxaad arki doontaan caw meelahaynu janno ka daynay iyo dhawaanta jannada innagana waxaan geedaha uga dhici jiray ee la boodboodi jiray een caaw oo dhan la imcaalayn jirnay jannadoon baynu ahayn jannada dhawaanteeda arka caaw alxadiidu thaniy walcishruun xadiidka ko iyo labaatanaad an abi cabdillah cabdillahi aabi xaggi baa laga wariyey jaabir ibni cabdillaahi ah alansaariyi loo nisbeeyey waa nin weyn jaabir radia allahu rabbi raalli ha noqdo anhuma jaabir iyo cabdullahi baa laba saxaabiya laba saxaabi oo jaliilo ilaah labadaba raalli ha ka noqday ana rajulan nin nucmaan ibni qawqal baa ninka leeyahay ninkan ana rajulan laleeyahay nucmaan ibni qawqal ana rajula nucmaan ibni qawqal ayaa sa'ala weydiiyey rasuulallah ala rasuulkii buu weydiiyey su-aasha soo socota sal llahu naxaris allaha badiyo caleyhi jaabir korkii iyo waalihi jaabir dadkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo faqaala wuxuu yidhi ninkii wey ara-ayta bimacnaa akbirni rasuul allah waxaad ii sheegtaa idaa sallaytu haddaan tukado almaktuuba shanta salaadood wey maksuubaad markii la yihaah waa inta waajibka waa fajarka duhurka casarka magribka cisha shanta waqti ee waajibka ah keliyata haddaan tukado wax sunna wax kale toona ku darin wa sumtu ramadaan bisha ramadaanna aan soomo wax kalena aanan ku darin wa axlaltu lxalaal waxa xalaasha aan banaystoon ku dhaqmo anigoo xalaal ictiqaadinayo wa xaramtu lxaraam waxa xaraamtaana aan iska reebo ka fogaad anoo xaaraamnimo u ictiqaadinaya asaan walam asid ku darin calaa dalika intaa korkeeda shay-an waxba janaan rabaaye adkhulu ljanata ana adkhulu ljana intaa keliyata markaan marayo janno ma gelaya qaala nabiga nacam meesha intaynu uga dhacnay janihii arkaanta islaamka keliyataaba lagu janno gelayo qul aamantu billahi uma staqim baa lagu janno gelayo idan saasay jannadii u dhowdahay ara-ayta waxaad rasuul eeba ii sheegtaa idaa sallaytu haddaan tukado almaktuubaat salaada waajibka oo wasumtu ramadaana aan soomo waaxlaltu lxalaal xalaashana aan xalaashado waxaramtu lxaraam iyadan aan iska xarimo oon wala masiid ku darin calaa dalika kaa korkiisa ee waxba adkhul janna ma garaya qaala subanu wuxuu yihi nacamha rawaahu muslim baa wariyey wamaanaa xaramtu lxaraam waxa weeye ijtanabtuhu aan ka dheedaha xaraamta wamaana axlasu lxalaala macnaheeda facaltu xalaasha haddaan sameeyo muctaqidan anigoo beerkiiyo wadnaha ku haya xilahu xalaalnimadiisa alxadiidu thalis walcishruun xadiidka saddex iyo labaatanaad ninka wariye abi malik alxaaris ibni ashcari wey mawduuxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay adkaarta iyo cibaadaadka la sameeya qiimigeeduu sheegaya ukuub oo taada la godo qaadka wey amaa taahuur baada hadii la kordhaba biyaha iyo carada waxa lagu weysa qaato iyo alxamdulilah iyo subxaanallah qiimiga ay leeyihiin salaada qiimiga ay leedahay deeqda la bixinaya qiimiga ay leedahay sabarka qiimigu leeyahay qur-aanka arrimahaasaa laga hadlaya iyo dadka qof cidla fadhiya male waaga markuu beriyo waa la dhaqaaqayaa qof walba hawlun buu qabanaya laakiin hawshaa la qabanayaa laba un bay isugu guranaysa qof waxaan rabbi raalli ka ahayn samaynayo oo naftiisii cadaabaya iyo qof hawshuu qabanayo wax rabbi raalli ka yahay tahay oo naftiisii naar ka xoreynaya labadaasi hawsha u noqonaysa kolka xadiidka kan axaadiista waaweyn ee saldhig iyo qaacidowa islaamnimaduu kamid yahay alxadiidu thalithu walcishruun xadiidka saddex iyo labaatanaad can abi malik malik aabii xaggii baa laga wariyey abi malik waxaa la oran jiray alxaaris ibn lashcari radia allahu canhu ilaa raalliha ka noqda xaaris xaggiisa qaala xaaris wuxuu yihi qaala rasuulullah alla rasuulkii wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wa aalihi dadkii rumeeyey raacay wasalama nabadgelye allaha ku badiye rasuulku wuxuu yihi atuhuuru wayse qaadashada shatru iimaan iimaan iskii kolka yaa tura duhuurkii sidee ku noqonaya laba arrimood labadaba waa suuragal oo mid waxa wey ajriga laga helayo ajriga iimaanka laga helayo barkii oo dahaaradan la weyse qaadanayo ama xisan waa macnan laysu dahirayo oo naftaada nifaaqa iyo shirkiga iyo jahliga iyo kibirka iyo xasadka waxa aada naftaada ka fogeynayso jawaarixdaadana aada nijaasada kaadii xaarkii waxaa ka hufaysa wayse qaadanayso iimaanka ajriga laga hela niski yaasan laga hela inayan sahlanayn waxaad ku garan qawl llahi tabaaraka watacaala ina allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutatahiriin kolka ilaah baaba tahaaradii kugu jeclaana reerkuba waxaa lagu ammaanay fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu markaasaa rasuulka yihi wargaalaad ba ahaan jirteen ilaa sawa idin ammaanay maxay tahay tahaarada waxay yidhahdeen waxa aadan oo ah mar alle markay nijaaso naga timaado inaanu istijoono faraxalano isnadiifino aan nadaafad ku seexano waa la amaano waa islaamka ka hor intaan nabiga meesha tegin islaamnimada ayaan qaadanin fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharu kolka tahaarada haddaad heli kartid inaad daa'iman wa abadan wayso bartid sulaxada rag baa sidaa ahaan jiray oo markay waysada ka jabta iska fariisan jiray ilaa amuu uu biyo keeno ka weysa qaato ama uu ka gagabaysto oo oran jiray anigoon daahir ahayn dhulka ilaah ku socon maayo iska fariisan jiri kolka inaad daa'iman wa abadan daahirtood wayse qabto waxa sahlata maaha adoonba tukanaynin wayse qaadashada keliyeeta yaa camal weyna cibaado saalixa xadiidkii rasuulka waa iman doonaa uu yihi kolka addoonku wayse qaadanayo wejiga markuu maydayo wixii dembi ee wejigiisa uu galay baa waysada raacay gacmaha markuu mayra sidoo kale wixii dembigees gacmaha ka galay ayaa waysada raacay lugaha sidoo kale wixii dembiga lugaha uu ku sameeyey ayaa waysada raacay hadhow socodkuu socdiyo salaaduu soo tukadana dheeraad bay u unoqonaysa kolka ahuhuur waysa qaadashada shatruliimaan shatru iimaan iimaanka abaalgudka alla laga helayo barkiiw hadii kale iimaankaan la sheegaaba salaada nafteedii ah oo qur-aanka ayay ku soo aroortay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum idan aara iyo tukaya waa laba taa way iska caddahay marka haddii iimaankan uu salaadii yahay salaad asixi maysa bikayri tahuur idan salaadu maxay koobantaa laba qaybood qaybta koowaad waa maxay waa tahaarada iyo cawrada qaybta labaadna waa tukasada kolka a tuhuur wayse qaadashadii shadrul imaam salaada barkeedu markaad ka gudubto wayse qaadashada walxamdu lilah ereygaasoo akridana jamlahu waxay buuxisaa almiisaan kafada qiyaame camalka lagu wadnaayo <coughs> wanadacu lmawaasiin alqista oo kale miisaan alxamdulilahi keliyaa buuxinaysa kolka alxamdulilah erey sahlan maaha ajrigeeda siduu u wen yahay ayay buuxinaysaa kafada qiyaamo alxamdulilah marka waa keliga walxamdu lilah ereygaas ood akridid ood u wadid ilaahbaa mahadle tamla waxay buuxisaa almiisaan miisaanka qiyaamo kolkii alxamdulilahi subxaana lagu darna waaba ka daran tahay wasubxaana allah ereygaa oo aada akridid oo rabbi huftid walxamdu lilah labadoodii aad ku dartid alaba qur-aanka ma reebo fasabbix bixamdi rabbika wasabbix bixamdi rabbika qabla tuluuci ishamsi kolka markaad labadooda isku dartid kalimatani haqiilatani fi lmiisaan khafiifatani cala lisaan xabiibatani ila araxmaan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim marka wa subxaana allah iyo walxamdu ilaahi labada oo la isku daraana tamlaaani aani miisaanka i buuxiyaan ama miisaankii nooma muuqde wax ka dhawaabana loogu tilmaamay aw tamla-u subxaana allahi walxamdulilahi oo laysku daro waxay buuxisaa maa bayna asamaai waalardi hawadan dheer oo markii rasuulku noo sheegayay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi hawadan weyn ee banaan ee udhexaysa cirkiga dhulka ha loo lugeeya hadii la yihaah shan boqol oo sanay kalifaysa kolka hawadan weyn shan boqol oo sano socodkeed kalifaysa subxaana allahi walxamdulilah ajriga laga hela aa buuxin wasubxaana allahi walxamdu lilah tamla-ani waxay buuxiyaan miisaanka aw tamla-u waxay labadooda buuxisaa maa bayna asamaai waalardi dhulka iyo cirka hawadan faraaha udhaxaysa ayay buuxinaysa markaad ka gudubtid wasalaa salaada la tukanayaa nuuru salaadii nafteedii nuur noqotay kolka waa nuur macnaha loo wada waa maxay waxa weeye marka qiyaamo la tago oo aan qorax iyo nal iyo waxaan sanaaxiga ah jirin iyadaad tukan jirtaa rabbi nuurku ugu bedelaya kolkaa qiyaamada iyadii baad ku socon doontaa wasadaqa allahu id yaquul yawma tara almu'miniina waalmu'minaat yascaa nuuruhum bayna aydiihim nuurkoodii salaadii oo nuur u noqotay ayaa qiyaamo hor soconaysa yawma laa yukdi llahu nabiya waladiina aamanuu macahu yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa baymaanihim kolkaasaa munaafiqiinta iyo gaalada oranayaan yawma yaqulu lmunaafiquuna walmunaafiqaat liladiina aamanuu unduruuna xagga naga soo daya naqtabis min nuurikum iftiinka idinka baxaya aan ka dabqaadana kolka inay salaadii tahay baa loo sheegaa waxaa lagu yihaa irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura iftiinkaan meesha uguma aanan imaanin xaggaan kala nimid salaadaan tukan jirnay wey kacana ka soo qaata kan wejiga nagaa ma qaadan kartaan idin suuragal ma kolka ay rugmoodaan oo dib u laabmaana albaab baa dhexdooda fadriba baynahum bisuurin waa la kala xijaaba kolka salaada la tukanaya waa nuur adduunka naftiisayba nuur ku tahay oo qofka salaada tukada ay xumaha ka reebaysa ina salaata tanha an ilfaxshaayi waalmunkar nuuru wasalaatu salaada nuurun iftiin wey qofka nuurinaya markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi markii ay asxaabtu walwaleed oo yidhaahdeen yaa rasuulallah ummadaadiina waa badan tahay intaad ka aragtayna waa yar tahay sidee ku garan doontaa markaasuu wuxuu yidhi su-aal weydiiyey haddii nin uu leeyahay farda wejig iyo qoobab kacad laakiin fardihiisii looga daro fardo wada madow ma garanaya waa garanayaayoo sumad uu ku gartaa meeshii ka muuqata inakum yawma alqiyaamati guran muxajaliin min aahaari lwudu qiyaama waxaad imanaysaan idinkoo wejigana dharan afarta qoobna cad oo ashaala leh waana min aahaari lwudu abu hurayra xadiidka nabiga ka wariyey kolkaasuu abu hurayra ku daray faman istataaca an yutiila giratahu falyafcal kolkaad wayse qaadanayso ilaa luqunta ku dhawe dhagaha mari madaxa iyo timaha gaarsiis dhudhumadana fasulada dhaaf ha ku wada nuureen inakum guran muxajaliin min aahaari lwudu kolka qofkii wayse qaada laga waayo maxaa u nuuri doonaa hadhow kolka waysadii baa nuura wasalaatu salaadi nuurun wey wasadaqatu burhaan deeqdan la bixinayo waa xujo maxay xujo u tahay calaa iimaani saaxibihaa qofka ilaah inuu rumaysan yahay ayaa lagu garan karayaa waila qofka hadduusa la rumaysnayn saaqna bixin maayo zakana bixin maayo wasadaqatu sadaqadii burhaanun xujo waxay u tahay calaa iimaanin mutasadiqiha kan sadaqaysanaya iimaankiisa xujo lagu garta wy oo wuxuu isaga gooyay maalka iimaanka wey wasabru diyaa salaatu nuurun wasabru diyaa kolkaa sabarkii waxaa lagu tilmaamay diyaa salaadiina nuur kolkaa nuurun iyo diyaa kaa daran diyaa baa daran maxaa u daliila huwa aladi jacala shamsa diyaaan walqamara nuura fi suurati yunus kolkaa qoraxdii baa ilaah diyaa ku sheegay idan sabarka iyo salaada sabarkaa nuur weyn limaada oo soo salaaduba qismi min asabri ma aha oo sabarka soo saddex qaybood ma aha asabru cala ataaca soo qayb ma aha wasabru can lmacsiya soo qayb ma aha wasabru cala almasaa'ib kolkaa waa qismi kamida idan sabarkaa ka guda weyn salaada waa ka nuur wen yahay marka marka isna qorax oo kale weyn salaatana nuurkeeda dayax oo kale wey huwa aladi jacala shamsa diyaaan walqamara nuuran kolka inta qoraxda ay ka nuur weyn tahay dayaxa baa sabarku salaada ka nuur weyn wasabru oo saddexdiisii qaybooda raacada lagu sabro macsiyada laga sabro masaa'ibta lagu sabro diyaa-un nuur weyn qur-aanka muxuu noqonaya waalqur'aanu xuja waa gar abukaato wey laka aduu ku yahay haddaad rumaysnayd oo ku camal fali jirtay cid kuu doonta uma baahnin qur-aankaa kuu doonaya doonaya aw caleyk ama dushaaduu fuulaya isagaa iska kaalulay intay labadii waali dugsi ku kugeeyeen oo qur-aankii ku bareen na markaad qaan gaartay oo sii baran lahayd baad dayacday wixii kaa fujin lahaa baa caleyka korkaaga wey dhab buu kushiisanaya walqur-aanu qur-aanka xujatun xuja yuulaka ku yahay aw caleyka waa kuu kordhacaya naasi dad idaylkii yaqdu subaxdiibuu ka lahaa fa baayicun mid iibinayaa kamida nafsahu naftiisa yuu alla ka iibinayaa fa muctiquha naar buu ka xoreynayaa aw muubiquha ama naftiisii buu halaagayaa oo macaasi ku baabi'inaya alla cadaabaya kulu naasi dad ideelkii yakduu waa ka lahaa fa minhum waxaa kamida baayicun mid iibinaya nafsahu naftiisa sidee u iibiyey alimaanu walcamalu saalix buu ku baabi'iyey fa muctiquha naftiisii buu naar ka xureeyey aw amase muubiquha alkufru walmacaasi buu ku baabi'iyey naftiisii buu halaagoo naargeeyey rawaahu muslimun imaamu muslim baa wariyey wallahu aclam